بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد باب المبتدأ والخبر مبتدها iyo khabarka baabkii aynu kaga warbixinaynay ayaynu ku arkaynaa haddaba culimmadu mubtadaha iyo khabarku waa laba kelmadood oo labaduba marfuuca haddaba mid kastee baab gaara kagamayn dhigin mubtadahana baab gaara umayn samayn khabarkana baab gaara uma samaynin sababta hal baaba loogu sameeyey waa litalaazumihimaa iyaganaa islaazima oo inta badan haddaad mubtade aragto wuxuu laazimayaa mubtaduhu ayo khabar ayuu laazimayaa in yar uunbaa la arkay mubtade bilaa khabara wax yar uunbaa la arkay baabulmubtada'i waa baabkii mubtadaha iyo walkhabari khabarka baabkiisii weeyi baabulmubtada'i walkhabar mubtadaha iyo khabarka baabkii aynu kaga warbixinaynay weeye waxaa la yidhi kolley axkaam baa jirta aynu arki doonno mubtadaha iyo khabarka marka laga hadlayo tacriifkan mubtadaha ayaynu ka bilaabi doonnaa tacriifulmubtada'i mubtadaha tacriifkiisii huwa mubtaduhu ismun waa ismi ismiga oo sariixun isminimadiisu ay caddahay ow amase mu'awalun lagu awilayo bihi sariixa lagu awilayo mujaradun oo laga qaawinayo can ilcawaamili cawaamisha cawaamishii allafdiyati lafdiga ahayd oo gayri zaa'idatin zaa'ida aan ahayn oo musnadun ilayhi loo tiirinayo xaggiisa aw isifatu amase waa sifada alwaaqicatu dhacaysa bacda nafyi nafyi gadaashi ow bacda istifhaamin amase istifhaam gadaashi alraaficatu ee rafcinaysa lidaahirin ismi daahira ow lidamiirin ama damiir baarisin muuqda intaasaan mubtadaha tacriifkiisii kaga baxnay haddaba mubtadaha markaynu tacriifino waxaynu nidhi mubtadihii eeg waxaynu nidhi mubtadaha kow shardiga koobaad waa kownuhu isman mubtaduu waa inuu ismi yahay huwa ismun baynu nidhi kownuhu isman mubtaduhu waa inuu ismi yahay ismigaasi wuxuu isla keenayaa muawal iyo sariix ismigu waa nuhu isman mubtad waa wiii ismiya waxa iga haray ficil iyo xaraf mubtade ma noqdaan ficilku mubtade noqon maayo xarafkuna mubtade noqon maayo ismi unbaa mubtadaa haddaba ismigaa waxaa soo gelaya asariix baa soo gelaya ismiga sariixa ah ismiga sariix mubtaduu soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya almuawal almuawal almuawalna uu soo gelaya maxay labadani kale yihiin sariixaasi waa sideedii ismi daahir iyo labiyo tobankii damiiree munfasilka ahaa ana naxnu iyo ismu ishaaraha shantiisii iyo ismiga mawsuul labiyo tobankiisii intaas ayaa sariix laisku yidhaahdaa mubtad waa ismi waa ismi sariixa marka lagu leeyahay waa sideedii ismi daahirba mubtaday noqon labiyo tobankii maxaanku idhaahdaa damiir munfasil ee ana ka bilaabanayay iyaguna mubtaday noqon shantii ismu ishaare mubtaday noqon labiyo tobankii ismiga mawsuulna mubtaday noqon marka mubtadu waa ismi muawala lagu leeyahayna saddex mid ahaan baa looga jeedi karaa saddex mid ahaan ayaa looga jeedi karaa waxaa looga jeedi karaa kelmadda an ah oo maca ah maca an maca wa min aayaatihi anaka eg wa an tasuumuu khayrun baan doonaya wa an tasuumuu khayrun amaa ereyga anna ah ta hore an bay ahayd tana waa anna oo maasmihaa macasmihaa wa khabarihaa ah macasmihaa wa khabarihaa ah iyo ereyga maa ah oo maca alficil ah saddexdaasaa muawal laysku yidhaahdaa haddaba mubtadu waa muawal markaan leenahay an ficil wadata ayuu noqon sida waa an tasuumuu an tasuumuudan masderkaa laga dhalaalinaya muawal mubtada an tasuumu khayrun waa khabar yay khabar u tahay khayrun haddaba waa anta sumu mster muawala ku jira oo mubtade noqonaya anna maca smiha wa khabariha wa min aayaatihi waa khabar qadimay annaka tara alardadaa dambe mster laga dhalaalinayo ru'yatuka alarda ah ayaa ah maa oo maca alficilihina waa sidoo kale haddaba waxaa mubtadahu uu isla noqon karaa markaan mubtadaha ka warbixinayno halkaa hore imisay ahayd labiyo toban labiyo toban afar iyo labaatan sideed loo geeyey labiyo soddon weeye shan marka loo sii geeyo shan marka labiyo soddon loo sii geeyo toddobiyo soddon halkaa hore toddobiyo soddon baynu ku haynin so toddobiyo soddon ma hayn saddexdan unbaad u geyni saddexdaa unbaa loo geyni afartan mubtaduu sidiisaba waa afartan mubtaduu sidiisaba afartan buu inoo noqonaya bal haddaba ila eg huwa mubtaduhu ismun waa ismi ismiga oo sariixun isminimadiisu ay caddahay ow amase muawalun lagu awilayo bihi kaa isminimadiisu ay caddahay ama waa muawal sariix marka lagu leeyahay waxaa isla soo hoosgelaya intaa hore toddobiyo soddonkaa hore ayaa sariixa isla soo hoosgelaya ow muawalun bihi marka la yidhahdana waa saddexdan ficil an iyo ficil ama anna iyo ismi iyo khabar ama ma iyo ficil ow muawalun bihi mujaradun waxaa laga qaawiyaa mubtadaha can alcawaamil allafdiya caamil lafdiyo ka horeeya can ilcawaamilu laguma dayin karo mubtadaha caamil kama horeeyo waxa inaga hadhay faacilkii faacilka caamilbaa ka horeeya ficila naaibu faacilkii naaibu faacilka ficil majhuulaa ka horeeyo dee caamil u ah khabarkiiba inaga hadhay khabarka mubtada caamil u ah oo ka horeeya mubtaduu laakiin waa mujaradun can ilcawaamil wax caamila oo ka horeeya oo rafcinaya ma jiro oo lafdiya la arki karayo allafdiya waxaynu u raacinay caamil macnawiya mubtadaha ka horeeya oo la arki karaynin oo dee ka rafcinayaa waana ibtide waxaa la yidhahdaa markaad muxamedun qaa'imun idhaa muxamedun waa mubtada marfuuc bilibtidaa'i ibtidaha oo macnawiya oo bilaabida lagu bilaabay ah caamilkaasaa ka horeeya caamilkaasina lama arki karayo mujaradun waxaa mubtadaha laga qaawiyey can alcawaamili cawaamil allafdiyati lafdiya oo hayri zaa'idatin zaa'ida aan ahayn hayri waxaan uga jeedaa mararka qaar baa mubtadaha min oo kale ay gashaa zaaidihii maa lakum min ilaahin hayrullaahi iminka aayadda qur-aanka haddii qofka icraab la yidhaah maa lakum min ilaahin hayrullaahi lakumtu waa khabar qadimay min ilaahintuna waa mubtadata akhuray oo ilaahin sawta min ka horaysa caamilihi ilan mintaa jeraysa ilaahini mintani waa zaaidu ayri zaaidatin baa lagu yihi kolkaas sidaa darteed mubtadaha caamil zaaidi wuu ka hormari karaa laakiin caamilan zaaid ahaynunbaa la diidaya musnadun waa la tiiriyaa ilayhi xaggiisaa loo soo tiiriyaa shay musnadun ilayhi xagga mubtadaha ayaa shay loo soo tiiriya oo khabarkaa loo soo tiirinaya de waxaad odhan muxamedun qaaimun taagnid ayaa loo tiirinaya markaa la muxamedun qaaimun muxamedkaa loo soo tiirinaya intaasi tacriifkaasi waa mubtadaun lahu khabar waxaa laysku yidhaha intaa mubtadaun lahu khabar mubtadaun lahu khabar mubtade khabar qaata ayaa intaa lagu tacriifiya waa ismi sariixa ama muawala oo mujarad can alcawaamil allafdiya oo hayri zaa'ida oo musnad ilayhi wax loo soo tiirinayo mubtadhu haddii uu mubtade khabar qaata yahay waa intaa tacriifkiisu waxaa jira mubtade faacil qaata inta mubtade lagu hadlo ayaa halkii khabar laga sheegi lahaa mubtadahani uu faacil qaadani kolka maala mubtadhu hadduu noqdo ismi faacil oo kale ismi faacil oo kale hadduu noqdo qaamo ismigeyga faacil qaa'im baa la yidhaahdaa istifaamna aan ka horraysiiyo waxaan odhanayaa aqaa'imun eeg u fiirsa hadda aqaa'imu qaa'imkani waa mubtade oo khabar buu dooni qaa'imkani waa mubtade oo dooni khabar waana ismi faacil oo muxuu dooni ismiga faacil faacil buu dooni laba shay oo marfuuca buu qaa'imkani rabaa dhinac faacil buu rabaa dhinacna khabar buu rabaa isku isla heli maayo labadaba midun baa loo ogolaani faacilkii baa loo ogolaanaya waxaa la odhan aqaa'imun alcaliyaani baa la odhan maalan haddaan idhaa aqaa'imun alcaliyaani haddaan idhaa saa u qoro aqaa'imun alcaliyaani haddaan idhaa qaa'imun waa mubtade alcaliyaanina waa faacil laakiin khabar male faacilkana halkii khabarka buuxiyey waayo iminka ka waxaan khabar loo odhan karaynin afcarabiga waa la isticmaalaa tacbiirkan oo kale kani wuxuuna khabar u noqonaynin mubtadiya khabarku way iswaafaqaan oo kaasaa qaa'imaani isna soo noqon lahaa haddii laakiin ay iskhilaaaan ficilkiiyo aacilka iskhilaafi jiray oo jaa alcaliyaani baa laodhan jiray jaa iyadoo mufrad ayuu alcaliyaani ay musane noqon jirtay haddaba mubtadaha faacilka qaata waa kan tacriifkiisii waa awi sifatu sifada shan qodob baa sifo loo yaqaana ereyga sifaa ah shan qodob baa loo yaqaanaa ismiga faacil iyo ismiga mafcuul iyo sifat lmushabo iyo amilat lmubaalaqa iyo ismu tafdiil shantaasaa sifo loo yaqaanaa awi sifatu mubtaduhu waa sifo alwaaicatu dhacaysa bacda nafyin nafyi baa xagga hore ka mari aw istifhaamin aw bacda istifhaamin ama istifhaam hadda qaa'imun waa sifa oo de waa ismu faacil waxa ka hormara nafyi ama istifhaam hadda maxaa ka horeeya istifhaam hamsatulistifhaam waa shardi labadaa mid inuu ka horeeyo waxaynu nihi mubtaduhu aw isifatu waa sifada alwaaqicatu dhacaysa bacda nafyi nafyi gadaashii aw bacda istifhaamin ama istifhaam gadaashii alraaficatu ee haddana rafcinaysa liaahirin ismi aahira alraafica waxay rafcinaysaa liaahirin imika qaaimkani muxuu rafciyey aahirkan wuxuu rafciyey alcaliyaan ah alraaficatu rafcinaysa liaahirin aahir ow lidamiirin ama damiir damiirka oo baarisin muuqda ama daahir bay rafcini ama damiir muuqda sida zaydun qaaimun oo kale markaan idhaa zaydun qaaimun haddaan idhaahdo zaydun qaaimunkani wuxuu tusaale u yahay mubtadihii hore zaydun waa mubtadi waa kii hore wamaa qaaimun azaydaanidan weeyi keenan dambe wamaa qaaimun ma taagna azaydaani labadii zayd imika qaaimun waa mubtade khabar ma qaadanayo faacil buu qaadanayaayo azaydaani waa faacil waxaana qaaimun waa sifo nafyi baana ka horeeya maaa wa aqaa'imun azaydaani qaa'imunkani waa mubtade faacil buu qaadanaya oo azaydaani waa faacil istifaam baana ka horeeya fain aabaqad hadday muaabaqayso ifadu mufradan mufrad hadday isku muaabaqeeyaan jaaza amraani labadii amarba way bannaan yihiin labada amar ee bannaan bal hadda u fiirso fa in daabaqad hadday mudaabaqayso mufradan mufradnimo hadday ku mudaabaqayso jaaza alamraani labada amarba way bannaan yihiin culima maxaa loo jeedaa jaaza alamraan sifadan ma arkaysaa qaa'im ah iyo marfuucan alcaliyaane muani hadday laba mufrad isla noqdaan waxaa la heli karaa mubtadiye khabar in laskaga dhigo waxaa kaloo la heli karaa mubtadiye faacil in laskaga dhigo labadaa weji baa bannaan waa anigoo idhaahda aqaa'imun caliyun oo kale haddaan idhaa hadda sidaa haddaan qoro aqaa'imun oon mufrad ka dhigo caligiina aan mufrad ka dhigo oo saasoo kale aan u qoro waxaa la heli karaa inaan idhaa qaa'im waa mubtade calina waa faacil waa weji waa weji kaa inaan mubtada icraabo waan heli karaa kaasi waa mubtadaan odhan kanna inaan faacil icraabo ayaan heli karaa waa faacil baan odhan wej kalaa jira oo labaad wejka labaad waxa wey mubtadiy khabar inaan iskaga dhigo mubtadiy khabar baan iskaga dhigaya haddaba mubtadiy khabar markaan ka dhigayo ilayn mubtade waxa laga dhigaa ka macrifada ah, khabarkana waxaa laga dhigaa warka ka nakirada ah la garanaynin kaa horaa nakiro ah oo qaa'imkaasi waa nakiro khabar buu noqonaya markaa khabar muqadama caliganina waa waa macrifo mubtaduu noqonaya labadaa icraabood labada wejiyan jeedna waa labadaa weji eeg aqaa'imun caliyun waxaa ii bannaan inaan qaa'imka mubtade ka dhigo oon caligana uga dhigo faacil aaway caligoo kale damiirkanaa ugu jira damiirkan oo tacriifka u fiirso markaan tacriifinayni maxaynu nihi tacriifka markaan mudnay maxaynu nihi bal hadda u fiirso tacriifka aw sifatu waa sifada alwaaqicatu dhacda bacda nafyi nafyi gadaashii ow bacda istifhaamin ama istifaam gadaashii araafica ee rafcinaysa lidaahirin daahirku de waa sideedii ismi daahire caliga ahayd ow lidamiirin baarisin araaqibun anta aayadda qur-aankii kolka ayay rafcisay raaqibki iyuu rafciyey waa lidamiirin baarisin buu rafciyey sida zaydun qaaimun zayd uu taagan yahay waa mubtadiya khabaroo zaydkuna waa mubtade qaaimkuna waa khabar wamaa qaaimun ma taagna azaydaani labadii zayd wa aqaa'imun miyay taagan yihiin azaydaani labadii zayd fain daabaqad hadday sifadu mudaabaqayso dee marfuuca mufradan mufradnimo hadday ku mudaabaqayso jaazal amraani labada amarba way bannaan labada amarna waxaynu uga jeednaa mubtadiya khabar in la icraabiyo mubtadiya faacil in la icraabo yanqasimu waxa qaybsamaya almubtadau mubtadihiibaa qaybsamaya ilaa mubtadain mubtade sariixin sariix ah iyo wa mubtadain mubtade muawalin bihi lagu awilayo labadaasuu mubtaduhu u qaybsamaya yanqasimu lmubtadau mubtadihii wuu qaybsamaya ilaa mubtadain mubtade sariixin sariix ah iyo wa mubtadain mubtade muawalin bihi lagu awilayo labada ayuu u qaybsamaya mubtade sariixa iyo mubtade muawala haddaba mubtadihii eeg sariixu muxua waa labadaa tacriifkan ka soo qaadanayba sariixu imisuu noqday toddobiyo soddon muawalkuna imisuu noqday saddexdaasu inoo noqday hoose muawalkiina intaasuu noqday amilatu mubtadai mubtadaha tusaalayaashiisa idaa kaana muawalan markuu mubtaduhu muawal yahay mubtadu hadduu muawal yahay waa kan qaala tacaala alle ayaa yidhi wa an tasuumuu inaad soontiin ama wa an tasuumuu soonkiinna ayaa khayru lakum idiin khayr badan in kuntum haddii ad tihiin taclamuuna kuwa wa cilmi oo wax wa an tasuumuu soonkiinna ayaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddii a tihiin taclamuuna kuwa cilmi leh oo waxgaranaya waxaynu doonaynaa wa an tasuumuu khayru lakum markaynu nidhaahno an tasuumuu ma haysaa antaasi waa tii ficilka mudaaric nasbin jirtay tasuumu waa ficil mudaaricoo afcaalulkhamse ah waxaa lagu nasbiyey xadfunuun tasuumu ficilkaa faacilkiisu waa waawuljamaacada waa an tasuumu haddaba waa an tasuumu ficilkaasaa masder laga dhalaalinayaayo sawmukum soomka halkaa ku jiraa masder muawala ah khayrunna waa khabarkii ay sawmukum khayrun lakum an taskuna inaad iska joogto fii beytika gurigaaga inaad joogto ayaa arwaxo u raaxo badan linafsika naftaada haddaba an taskuna markaan idhaahdo an waa fici ereygii ficilka nasbinayey taskunana waa ficilkii mudaaricee la nasbinayey masder baa halkaa ku jira muawal ah oo dee lasoo dhalaalinayo waa mubtade markaa arwaxuna waa khabarkii an taskuna inaad iska deganaato fii beytika gurigaaga ayaa arwaxo u raaxo badan linafsika ay sukuunu ka degenaanshahaaga fii beytika gurigaaga aad deganaato ayaa arwaxu linafsika naftaada u raaxo badan an tajtahida inaad dadaasho fi duruusika cashiraantaada aad ku dadaasho ayaa axsanu laka kuu wanaagsan filmustaqbali mustaqbalkaaga an tajtahida markaan doonayno masder baa halkaa laga dhalaalinayaa ijtihaada masderkaasaa mubtadaa axsanka dambana khabar buu u noqonaya ey ijtihaaduka dadaalkaaga fi duruusi cashiraanta aad ku dadaasho ayaa axsanu laka kuu wanaagsan filmustaqbali mustaqbalkaaga qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa min aayaatihi aayadaha ilaahay ayuu ka mid yahay annaka adigu arda dhulka inaad arkaysid khaashicatan iyadoo iska khushuucsan annaka taralarda khaashicatan taasaan ujeednaa annaka tara alarda khaashicatan wa min aayaatihi jaariya majruurkaasi waa khabar xagga hore maray annaka khaashicatan oo kale masder laga dhalaalinayaa mubtade xagga dambe la mariyey ah oo muawala ru'yatuka alarda khaashicatan haddii mubtadaha aan sariix ka dhigno intanaynu ka soo qaadanay amilatu mubtadai mubtadaha tusaalayaashiisa idaa kaana sariixan marka uu mubtaduhu sariix yahay mubtadihii muawalka ahaa saddexdanaan ka soo qaadanay kolka saddexdaa waxaan ka aamusnay maadii maa maca alficil maynaan tusaalaynin laakiin anta waynu tusaalaynayoo saddexda horeba an baan ka soo qaadanay saddexda nambaree horeba waa an nambarka afraadna waa anna oo maca smiha wa khabariha ah annaka tara alarda khaashicatan oo dhan maana waynu ka tagnay oo waxaa jiro culima haddaba masderku hadduu mubtaduhu hadduu noqdo sariix toddobiyo soddonkiisii ma wada tusaalaynayne sideed nambar ayaa in badan inoo soo noqnoqonaya sideed nambar baan aad u soo celcelinay waanad arki doontiin amilatu mubtadai mubtadaha tusaalayaashiisa idaa kaana sariixan markuu sariix yahay muxamedun qaa'imun muxamed wuu taagan yahay culima waxaa la yidhaahdaa mubtadihii iyo khabarku kolley axkaam bay leeyihiin kitaabkeennana xagga dambe inuu inoo yar taabtaaba laga yaabaaba axkaam baa jira loo yaqaano axkaamulmubtadai walkhabar haddaba aa waan qorayaaba lix qodob oo xagga dambe inoogu iman doona waxaa lagaa rabaa mubtaduu hadduu lab yahay khabarku inuu lab noqdo mubtaduu hadduu mufrad yahay khabarku inuu mufrad noqdo mubtadu hadduu dhadig yahay khabarku inuu dhadig noqdo waxaa la doonayaa mubtadiya khabarku inay iska waafaqaan eg qaacidaa jirta muhiima oo la yidhaah wa min axkaami mubtada baa la yidhah wa min axkaami mubtadai walkhabar wa min axkaam almubtada'i waalkhabar waxa ka mida baa la yidhahdaa axkaamta mubtadaha iyo khabarka marka laga sheekaynayo wa min axkaami almubtada'i waalkhabar waxa ka mida waalkhabar axkaamta iyo mubtadiya khabarku ay leeyihiin waxaa ka mid a wujuubulmudaabaqa wujuubulmudaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar waa si fiican waa boga eh, laba boqol iyo iyo afar soo maaha laba boqol iyo afar bay inoogu qoran tahay wujuub mudaabaqa bayna almubtada'i walkhabar waa inay mufradka iska waafaqaan ay taniyada iska waafaqaan ay jamaca iska waafaqaan waa sax wey waan arki doonaa haddaba tusaalayaashan waa inaan ka dhadhansannaa axkaamta halkaa ku inoogu imanaysa waa inaan ka dhadhansannaa maxaynu nidhi muxamedun qaa'imun maxamed wuu taagan yahay muxamedun waa mubtade qaa'imunna waa khabarkii labadaba rafcay isla qaateen muxamedku waad arkaysaa waa mufrad qaa'imkuna waa mufrad muxamedku waa lab qaa'imkuna waa lab laakiin macrifada iyo nakirada iskuma waafaqaan taa ogow muxamedna iminka calam weeyaan khabarkuna nakiraba weeye qaa'ima alqaa'im lama odhanayo arajulu ninkii jaalisun wuu fadhiyaa arajulu jaalisun caliyu ninka cali la yidhaha daahibun wuu tegayaa saddexdaa nambaree hore mubtaduhu saddexdaba mufrad munsarifa baan ka soo qaadanay wayay kala duwan yihiinuun waa mufrad munsarifa saddexda nambaree hore nambarka afraad mufrad hayru munsarifa cumaru cumar aa'ibun wuu maqan yahay cumaru waa mufrad hayru munsarif oo mubtadihiya cabdulaahi mucalimun cabdilaahi waa mucalim waa mufrad munsarif oo mudaafa albeytu gurigu baciidun waa fog yahay waa mufrad munsarifon caqli lahayn caqli male wixii hore o dhani caqli bay lahaayeen albeytu baciidun gurigu waa fog yahay almuxamadaani ka toddobaad musane waa inay isla noqdaan almuxamadaani labada muxamed qaa'imaani way jaalisaani way fadhfadhiyaan almuxamadaani waa musanihii laakiin oo calama alrajulaanina waa musanihii oo masxuubu ala ah. alqalamaanina waa musanihii oon caqli lahayn alqalamaani labadii qalin jadiidaani way cusub yihiin alkitaabaani labada kitaab mufiidaani way faa'iide badan yihiin almasjidaani labada masjid qariibaani way dhodhow yihiin nambarka labiyo tobnaad waa dhadig baan u leexday alrixlatu rixlad iyo safarku jamiilatun way qurux badnayd waa dhadig arilatuna waa dhadig jamiilatuna waa dhadig albintu tayari sagiiratun way yar tahay waa dhadig bay isla noqdeen faaimatu faaimo akbaru way ka weyn tahay min ukhtiha walaasheed faaimatu waa dhadig akbarkaa ma arkaysaa kubraa in la yidhaabay ahaydo akbarna waa ninka kubraana waa dhadiga sow maaha ereyga akbara hadday min ka dambayso hadday min ka dambayso lamaba dhadigeeyo ereyga abar hadday min ka dambayso sida tusaaleheennan oo kale lama dhadigeeyeen ninkuna abarunbuu noqon gabadhuna abarunbay noqon laakiin haddii al lagu daro ayaa la dhadigeeyaa ninka alabar baad odhan gabadhana alkubra baad odhan sida dunya odhan maysa addunya baad odhan adduunyada markaad ka hadlaysid ilin addunya waa gabadhi ninkiina waa adna adna faaimatu faaimo akbaru way ka weyn tahay min ukhtiha walaasheed zaynabu zaynab akaru maalan way ka maal badan tahay min ummiha hooyadeed ashamsu cadceeduna daaricatun way soo baxaysaa almuslimuuna muslimiintu muntasiruuna way guulaysanayaan almujtahiduuna kuwa dadaalaya faaizuuna way liibaanayaan almuslimuuna iyo almujtahiduun iyay ka socdaan markaa ah, jamicii mudakarusaalim muntasiruun iyo faaizuunna waa khabaradoodii almucalimuuna mucalimiintuna xaadiruuna waa goobjoogayaal alghaa'ibuuna kuwii maqnaa kaiiruuna way badan yihiin aan filyowmi maanta وmا نayl المطالب بتmاني ولakiن تukhذ الدuنيا غiلاaبا وmا nayl المطالب maaalibta iyo ididiilooyinka oo la gaadhaa bitamani tamani ku sugnaan maayaan walaakin tu'khadu waa la qaataa adunya adduunyada ilaaban xoog xoog baa lagu kala qaataa mubtaduhu waa naylu khabarkuna waa jaariya majruurka bitamani ah aqsaamu lmubtada baan haddana halkan kasii bilownay mubtaduhu qaybaha uu u qaybsamayo ayaynu halkan kasii bilownay waa ictibaar kale markaa hore mubtadaha labaynu usoo qaybinay muawal iyo sariix baan hadda ka soo dhignay mubtadi hadda maxaynu ka soo dhignay qaybteennaa hore qayb muawala iyo qayb sariix ah ayaynu mubtadaha ka soo dhignay haddana waxaa la doonayaa inaan sariixii sii qaybino waa sariixaa uun iminka qaybta halkan aan kaga hadlayna sariixaa uun weeyaan sariixaa hore weey sariixaa hore soo afar uma qaybsana saddexba u qaybsamay baynu odhanaynaa waayo labadanaynu isku mid ka dhigaynaa kaa shanta ah iyo kaa labiyo tobanka ah ayaan ismi mubhama isla hoosgelin doonaa yanqasimu lmubtadau mubtadahu wuxuu u qaybsami ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood wahiya saddexda qaybood maa yeli waa ka soo socda daahirun waa ismi daahira waqad taqadamad amilatu tusaalayaashiisu way inoo hormareen oo waa kii hadda aan ka soo baxnay mudmarun iyo damiir waa labiyo toban sida ana qaa'imun anigu waan taaganahay naxnu qaa'imuuna annagu waanu taagannahay anta qaa'imun waradu waa taagan tahay anti qaa'imatun gabadhay adna waa taagan tahay antuma qaa'imaani labadiinnuna waa taagan tihiin antum qaa'imuuna waragow idinkuna waa taagan tihiin anadaa iyo naxnudaa iyo antadaa iyo kuwaasaa mubtadaa haddaba mubtaduhu marfuuc buu ahaaye ana away rafcihii ilin waa mubtadee ana qaaimun markaan qaaimun waa khabarkii anana waa mubtade haddaba waxaad ogaataa waxa marfuuca noqonaya waa daahirkaa labi sideeddaa daahirkaa unbaa marfuuca laakiin intan kale oo dhan waa mebni baa laydhaha fii maxali rafcin unbaad odhan kolkaa ma odhanaysid mubtade marfuuc laakiin mubtada fii maxali rafcin baad odhanaysaa ismun mubhamunka saddexaadna waa ismi mubhama sida haadaa jaalisukani wuu fadhiya haadaa jaalisun markaan idha yaa mubtadaah ereyga haadaaa ah, oo aawey rafcihii haddii lagu yidhaa waa mebni baad odhanaysaa waa ismushaare fii maxali rafcin baad odhan haadihi qaa'imatun tani way taagan tahay haaulaai rijaalun kuwani waa rag ismi mubhama saddexdaas ismu ishaaran ka soo qaatay haadaa jaalis haadihi qaa'ima haulaai rijaal alladii jaaa kii yimid huwa abuuka waa aabbaha alladiigayaan ka soo qaatay ismi mawsuul baan ka soo qaatay kolkaa ismu ishaare oo shana iyo ismi mawsuuloo labiyo tobana ayaan isla gelinin qodobka ismiga mubhamka ilin ismi mubhamaa la isku yidhaahdaaye mubtaduhu wuxuu u qaybsamayaa biictibaari khabar xagga khabarka markaynu doonayno laba qaybood buu u aqsaamulmubtadai mubtadaha qaybtiisii biictibaari lkhabari xagga khabarka markaynu eegno haddaynu dhinaca khabarka eegno mubtaduhu intuu u qaybsamayo ayaa halkana haddana laynaga rabaa inaan ogaano xagga khabarka haddaan eegno waa labadii hadda aan sheegaynay uun waa mubtade lahu khabar iyo mubtade tacriifkii baan ku soo yaro tilmaannay laakiin qaybta rasmigii waa tan mubtade lahu khabar iyo mubtade lahu faacil labadaasuu mubtaduhu noqonaya xagga khabarka haddii la eego aqsaamulmubtadai mubtadaha qaybihiisa bictibaari khabari xagga khabarka haddii la eego yanqasimu lmubtadau wuxuu u qaybsami ilaa qismayni laba qaybood qismun qayb yaxtaaju u baahan ilaa khabarin khabar waa qayb khabar qaadanaysa iyo waa tusaalayaasheenii horeo dhani qaybtii khabarka ayay ahaayeen iyo wa qismun qayb laa yaxtaaju aan u baahnayn ilaa khabarin wainamaa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa marfuucin marfuuc bacdahu ka dambeeya yucrabu waxaa la icraabaa faacilan faacil aw naa'iba walaa budda waxaa lagama maarmaana fii hada nawci noocan mubtadahan faacilka qaadanaya an yakuuna waصfan waa inuu wafi yahay wafi waa inuu noqdo wafiga imisa aynu soo nidhi waa shan qodob baa laysku yidhaahdaa munakaran oo nakiraa waa inuu nakirayo macrifo ma noqon karo wa an yakuuna waa inuu yahay raafican mid rafcinaya lismin ismi bacdahu ka dambeeya oo yutamimu lmacnaa macnaha dhammaystiraya ama daahir buu noqon ama damiir buu noqon waadee mubtada lahu faacil markaynu doonayno ama lahu fain lam yutamim hadduuna dhammaystiraynin almacnaa macnaha ismigaa dambe hadduuna macnuhu ku dhammaystirmaynin lam yucrab la icraabi maayo alwasfu wasfiga mubtadaan mubtade mustaniyan ku kaaftoomay bimarfuucihi marfuuciisa bisuurati saalifa sidii suuraddii hore fa fii mili maa xaadirun waaliduhu caliyun oo kale u fiirso maa xaadirun waaliduhu caliyu hadalkaasoo kale hadda mubtada lahu faacil lama odhan karayo maadani waa naafiyadii xaadiruna waa sifadii nafyi baa ka horeeya waalidu waa marfuuci marfuuca faacil uga dhiga ma odhan karaya sidaa waayo dee waaliduhudan hadalku kuma dhammaystirmayo waaa la doonayey marfuucan ifadu mubtadii uu qaadanayo inuu hadalku ku dhammaystirmo sida araaqibun anta oo kale antadaa uu ku dhammaystirmayey aqaa'imun caliyun caligaasi qaa'imka u dhammaystirayey laakiin haddii la yidha maa xaadirun waaliduhu haddii la yidha oo caliga laga aamuso hadalku ma dhammaystirmayo oo maxaa diiday maa xaadirun waaliduhu muxuu hadalku u dhammaystirmi waaye waalidu hada ku jirta ayaa u noqonaysa cali oo cali lagama maarmayo damiirkan ayaa u noqonaya kolkaas sidaa darteed waxaa la ogaaday caligaa mubtadaa la icraabi caligaa ma arkaysaa mubtadayno caliga icraabi cali waa mubtadaynu odhanaynaa culimo caligiibaa mubtadaa sow cali mubtade kamaynaan dhigin xaadirkana waxaynu ka dhigi karnaa maa xaadiru waaliduhu caliyun maa xaadirun waaliduhu buu ahaa ma ogtahay caliyun waa mubtade xaadirkana mubtade labaad baa laga dhigi waaliduhuna faacil baa looga dhig waxa kaloo la heli kara in laistaba mariyo xaadirka khabar qadimay waaliduhuna mubtade ta'ahuray saasaana saxa walaabudda waxa eeg qaybta aan kusoo yarceliyo yanqasimu lmubtadau ilaa qismayni mubtaduhu laba u qaybsami qismun qayb yaxtaaju u baahan ilaa khabarin iyo wa qismun qayb laa yaxtaaju aan u baahnayn ilaa khabarin wainamaa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa marfuucin marfuuc bacdahu ka dambeeya oo yucrabu faacilan faacila icraabo aw naa'iba faacilan ama naa'ibu faacil wlaabuda waxaa lagama maarmaana fii hada nawci noocan an yakuuna waصfan inuu waصfi yahay munakaran la nakireeyey wa an yakuuna raafican inuu rafcinayo lismin ismi bacdahu ka dambeeya oo yutamimu macnaa macnaha dhammaystiraya fain lam yutamim ilmacnaa macnaha hadduuna dhammaystiraynin lam yucrab ilwaصfu waصfiga la icraabi maayo mubtadaan mubtade mustaniyan ku kaaftoomay bimarfuucihi bisuurati sawirkii asaalifa horeeyey fafii mili qowlika hadalkaaga oo kale aad maxay maa xaadirun waaliduhu caliyu laa yatimu lmacnaa macnuhu ma dhammaystirmayo biliqtisaar marka lagu gaabsado al wafi oo maca marfuucihi ah ay maa xaadiru waalidhu intaa qura hadalku kuma dhammaystirmayo fa fii alxaalati xaaladan haddaba yucrabu lwasfu wasfiga waxa la icraabi wahwa kelimatu xaadir weeye icraaban aakhara icraab kale ayaa la icraabi waxaana weeye kaan najcalahu waa inaan ka dhigno oo kale khabaran muqadaman khabar muqadama wawaaliduhuna waxaa looga dhigaya faaciluhu faacilkiisii caliyun calina mubtadaun muaharu mubtada muahara ayuu noqonaya caliyun calina mubtadaun muaharu kolkaa caliyun cali maa xaadirun xaadir ma aha abuuhu aabbihii kolkaa cali waa mubtade xaadirna waa khabar abuuhuna waxa weeye maxay khabarka faacil uu qaadanayo wlakaru sida xooga badan fi lwasfi wasfiga alwaaqici dhacay mubtadaan mubtade an yactamida waa inuu cuskan yahay calaa nafyi nafyi waxaa la shardiyaa wasfigu hadduu mubtade noqdo waa qaa'imkaasoo kale nafyi iyo istifaam aw istifaamin labadaa mid ahaan waa inuu ka horeeyo bian yasbiqahu shayun waa in shay uu ka horeeyo minhumaa labadaa ka tirsan kalamilati saalifa sida tusaalayaashii hore wayajuuzu waxaa bannaan biqilatin in yar alaa yasbiqahu shayun inuuna shayna ka hormarin oo minhumaa labadoodaa ka tirsan laba shay labadaa ka tirsan inuuna ka hormarin sida naaficun acmaalu lmukhlisiin oo kale naaficun waa anfacaya acmaalu lmukhlisiin dadka daacaddaa ah, camalkoogu naaficun waa mubtade acmaaluna waa faacilkii khabarkiibuu kaga filaaday istifaam iyo nafitoona naaficunkaa kama horeeyo waa kelimad carabtu ay isticmaalaan naaficun acmaalu lmukhlisiin laakiin waa naadir culimo lama qiyaasan karo iska ilaaliya khaalidun waa mid waaraya siyaru shuhadaa dadka shuhadada a ah taariikhdoodu qofka shahiidka ah taariikhdiisu way waaraysaa khaalidun waa mubtade siyaruna waa faacil faacilkaasaa kaga filaaday nafyi iyo istifaamtoona kama horeeyaan waa aad bay u yaryihin culimmaduna wayba diideenba jumhuurta basriintu way diideen labadan tusaale waxay ku xalliyeen war naaficunta khabar aan ka dhigno hormaray acmaaludana mubtade ta'ahurey aan ka dhigno aynu ka dayno naafica inaad tidhaa waa mubtade acmaalna waa khabar waa faacil kaga filaaday halkii khabarka inta aan ka dayno walaa fara fari uma dhexeeyo bayna an yakuuna mubtadau mubtaduhu inuu yahay isman sariixan ismi sariixa kalamilati saalifa sida tusaalayaasha hore iyo wa an yakuuna inuu yahay isman ismi bitawiili tawiisha sida an taqtasida inaad dhexdhexaysato ayaa anfacu laka kuu faa'iido badan an tajtaniba inaad ka fogaato alqadaba cadhada ayaa aqrabu dhowi badan baa lagu leeyahay midkuu doori ha ahaada baa lagu leey markaa labadaasina wax loo kala qaadaya ma jirto aqsaamulkhabari waa khabarka qaybihiisii culima khabarkii intuu u qaybsamaya ayaynu ogaanaynaa halkan waxaa inooga soo boodi doona markaa mubtadaha umman warbixinaye khabarkana warkiisa markaan ku darno mubtadihii afartan buu inoo noqday khabarkuna shan buu noqonayaa shan baa afartan lagu dhufanayaa shan markaan afartan ku dhufanno muxuu noqonayaa muxuu noqonayaa shan afartan lagu dhuftay boqolbaa laba boqol labadaa boqol ayuu noqonaya mubtadihi khabarku aqsaamulkhabari khabarka qaybihiisii mufradun waa mufradka koobaad wa huwa isagu maaka weyi laysa aan ahayn jumlatan jumlo walaa shibha jumlatin iyo jumlo mid shabahay toona mufrad marka eg khabarkii baan lagu odhanaya waa mufrad khabarkan mufradkaa waxaa looga jeeda inaan fahnaa fiican sideeddii ismi daahirba maanta waa mufrad eeg musanihii waa mufrad haddii lagu dhaha alcaliyaani qaaimaani haddii lagu dhaha eh, alcaliyaani qaaimaani haddaan idhahdo qaaimaanidaasi waa mufrad waayo mufradka waxaa lagu tacriifiyaa eeg maa laysa jumla kaan jumlo ahayn walaa shibha jumla jumlo mid shabahayna aan ahayn ha ahaado jamacii jamacyadii qaybihii kala dudubnaa jamac mudakarusaalim waa mufrad oo jamac muanassaalim waa mufrad oo jamcu tagsiirku waa mufrad qaybihiisii oo mufradku waa mufrad haddaba ereyga mufrada haddii luqadda iyo macnee lagu yidhaha ku degdegin macaani badan buu leeyahy ad odhanaysaa keebaa ku haboone doonaysaa ma kii baabulciraab ee musanaha kasoo horjeeday musanaha iyo jamaca kasoo horjeeday ee kelida kutusayey mise kan baabu mubtada walkhabar ee jumlada iyo shibhuljumlaha kasoo horjeeda labadaa tacriif ayaad kala siinay aqsaamulkhabari khabarka qaybihiisii kow waa mufradun wa huwa isagu maa laysa jumlatan waa kaan jumlo ahayn walaa shibha jumlatin jumlo mid shabahayna aan ahayn sida ana qaa'imun anuu waan taaganahay aaway khabarka hadda mufradkiihi waa qaa'imun almucallimaani xaadiraani labada mucallim waa xaadir aaway khabarka mufradkiihi waa xaadiraani ka labaad waa jumla ismiya khabarkiiba jumla ismiya noqonaya khabarku markuu jumla ismiya noqonayo waxa weye qaabka markaad mubtade sheegto ayaad haddana mubtade labaad ku xijisiini bal u fiirso maxaynu sheegnay mubtadaynu sheegnay maxaynu haddana ku xijisiinay mubtadihii mubtade labaad baan ku xijisiinay laba mubtada isku xigaya mubtadaha labaad damiir baa lagama maarmaana inuu sito damiir mubtadaha koobaad u noqonaya mubtadaha labaad baad khabar u samayni mubtadaha labaad iyo khabarkiisa jumla ismiya laysku odhanoo kii koobaad khabar u dhici u fiirso jumla ismiya waa kan jumla ismiya tusaalaheegii waa muxamedun muxamed beytuhu gurigiisu baciidun wuu fog yahay oo kale aw iminka mubtadihii koobaad waa muxamedun aw haddaba khabarka muameeyahay waa jumla ismiya oo beytuhu baciidoo wada socda beytuhu baciidoo wada socda ayaa jumla ismiya laysku yidhahdaayo khabara kolkaa waxa ayn ayna nidhi waa in mubtadaha koobaad la keenay muxameda ah. mubtada labaad waa in lagu xijisiiyo beyd ah mubtadaha labaad waa inuu damiir sito ka koobaad u noqonayo ka koobaad u haboon beytu baciidna waa khabarkii ka dambe halkaa muxamedun beytuhu baciid haddaan faadimo ka dhigo ka waran alfaaime maxamedka ku bedel muxuu noqonaya waka damiirkaa beytka uu qaadanaya waa inuu ka hore kolba munaasib u noqdo faatima beytuha baciid baad odhan haddaan almuxamadaani idhaahdana beytuhumaabuu noqonaya beytuhumaa baciid haddaan idhahdo ana haddaan idhaa mubtadaha koobaadee muxamed haddaan ana idhaa ka warran sida u akhrismakii dambe ana beyti baciid buu noqonaya haddaan anta ku idhaa suu u akhrismaya anta beytuka baciid haddaan huwa idhaa oon halka maxamed huwa dhigo muxuu noqonaya huwa baytuhu baciid buu noqonaya jumla ismiya sida muxamedun muxamed beytuhu gurigiisu baciidun waa fog yahay ibraahiimu ibraahim kitaabuhu kitaabkiisu jadiidun waa cusub yahay ana aniga udunii dhegtaydu sagiiratun way yar ka kale waa jumla ficliya jumla ficliyaa weeye sida muxamedun muxamed qaama abuuhu aabbihii baa istaagay muxamedun waa mubtade khabarkii waa jumlada ficliyada qaama abuuhu ah qaama abuuhu oo wada socotaa khabar oo jumla ficliya ah caliyun cali kaadar albilaada wadanka wuu iskaga tegey caliyun waa mubtade khabarkuna waa jumlada ficliyadaee kaadar albilaada ah ibraahiimu ibraahim yarbaxu wuu macaashayaa fii tijaaratihi ganacsigiisa ibraahiimu waa mubtade yarbaxu fii tijaaratii oo wada socota ayaa khabara darfun weeyi ka afraadna sida ana anigu amaamalmasjidi masaajidkan hor jooga ana anigu amaamalmasjidi masaajidkan hor jooga ana waa mubtadihii khabarkuna waa darafka amaamaa caliyun cali fowqa albeyti guriguu ka sarreeya caliyun waa mubtade ereyga fowqa ana wuxuu noqonayaa darafkii ibraahiimu ibraahim khalfaka uu kaa dambeeya ibraahiimu waa mubtade khalfakana wuxuu noqonayaa maxay markaa darafkaasaa khabarkiiya jaarun wa majruurun jaar iyo majruurbaa isna jira wuxuu inoo noqonayaa jaar iyo majruurbaa khabar noqonaya waa kii u dambeeyey sida ana anigu fi lxisati ku dhex jiraa ana waa mubtadi khabarkuna waa filxisa anta adigu filfasli galaaskaad joogtaa filfasli jaariya majruurkaasaa khabara naxnu inagu fii hargeysa hargeysaynu ku noolnahay fii hargeysa ayaa maxay ah ayaa khabarkiiya ah. alcilmu cilmigu fi suduuri laabaha ayuu ku dhex jiraa fi suduuri baa markaa khabarkiiya ah. shantaa unbaa lagu dhufanaya afartankii labada boqol saasay usoo baxeen axkaamu lmubtada'i waalkhabar mubtadaha iyo khabarku axkaamta ay leeyihiin ayaynu halkan biidni illaahi tacaala ayaynu si waafiya iyagana ugu arkaynaa haddana haddii ilaahay ogolaado axkaamtii mubtadihi iyo khabarka ayaynu bartan ku arkaynaa axkaamu almubtada'i waalkhabar lix qodob oo mubtadaha iyo khabarka axkaam u ah ayaynu halkan ku maraynaa wujuubulmuaabaqati muaabaqadu waa waajib bayna almubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarka udhaxaysa waa inay mubtadihi khabarku iswaafaqaan filifraadi mufradnimo waa inay isku waafaqaan labaduba mufrad isleeyihiin wataniyati taniyanimo waa inay isku waafaqaanay labaduba muane isla yihiin waljamci jamc waa inay isku waafaqaanay labaduba jamc isliiin walow jamca noociisu haba iskhilaafo oo midna jamcu tagsiir ha noqdo midna jamculmudakarusaalim ha noqdo sida alrijaalu faaizuuna oo kale arijaalu faaisuuna mubtadii waa arijaal waa jamcu tagsiir khabarkiina waa faaisuuna waa jamac mudakru saalim walow jamaca noociisu haba iskhilaafee waxaa muhiima inay jamacnimada uun isku waafaqaan waa qodobkeenna koobaad qodobka labaad waa wujuubu lmudaabaqa inay iswaafaqaan ayaa waajiba bayna almubtada'i mooye walkhabar fi tadkiiri xagga labnimada iyo wa ta'niifi xagga dhedignimada ama waa inay mudakar isla yihiin ama waa inay mu'anaf isla yihiin qodobka saddexaad kownulmubtada'i macrifatan aaliban waxaan kuu raaciyey masaa'il baa jira mubtaduhu uu noqdo way inoo imanaysa kitaabkan inoogu iman qodobka afraad kownulkhabari waa inuu khabarku yahay nakirata nakiro haaliban isna sida haalibka ah khabarku waa inuu nakiro yahay sida haalibka ah masalada hanaad itixaadulmubtadai waa inuu mubtaduhu la midoobo iyo walkhabari khabarku filmacna xagga macnaha waa inay isku mid ka yihiin haddaan idhaa maalan eh, cadnaan wuu fadhiyaa haddaan idhaahdo cadnaan iyo ka fadhiyaa mayna isku mid u nahayn xaqiiqada haddaan wu fadhiya mubtadiya khabarku waa isku shay qura baa la yidhahdaa asalkoogu xagga macnaha laakiin lafdigoogu waa inuu kala duwanaado haddii laakiin macnaha ay isku khilaafaan aniga iyo albaabkan isagu labanu kala nihin dee mubtadiya khabar isku noqon mayno ille waanu kala duwannahe moxamed waa albaab moxamedun baabun ma odhan kartid maadaama ay kala duwanaadeen qodobka shanaad waxaynu nihi itixaadu almubtada'i waalkhabar mubtadihi iyo khabarku waa inay iswaafaqaan fi lmacnaa xagga macnaha ay iska waafaqaan qodobka lixaad ikhtilaafuhuma waa inay iskhilaafaan fi lafdi lafdiga waa inay iska khilaafaan wujuubu taqdiimi lmubtadai mubtadaha in la qadimo ayaa waajib ah wujuubu taqdiimi lmubtade haddaba waxaa jira culimo mubtaduhu iyo khabarku marka la sheegayo sidee loo tartiibiya culimo waxaa jira eegba hadda halkan waxaynu arki doonaa biidni illaahi tacaala mubtadaha iyo khabarka qaabka inoogu habboon een isku dayeyna inaan u tartiibinno ayaan halkan ku arki doonaa haddaba haddaan mubtadihi iyo khabarka tartiibiya isnidhaahno culimo qaabka ugu habboon horta mubtadaha iyo khabarka asalku waxa weeye nambarkaa koobaad inuu mubtade noqdo ayaa asala kaasaa asala nambarka labaadna halka booskaa labaad ee aaniga ana inuu khabar galo ayaa ayaa asala haddaba eeg saabaa loo sameeya oo ko waa mubtade labana waa khabar si kalea loo sameeyaa waxaad arki kartaa mararka qaar kow oo khabarah laba oo mubtadaah sidaasina waa si jirta sidaasina waa si jirta mubtadaan doonayay mubtadaan doonayey okay kow oo abaynu qaadanay kow oo khabara iyo laba oo mubtadaa sidaana waa loo samay haddaba waxaa jira saddex xaaladood buu arrinkani noqonaya saddex xaaladood masaail mubtadaha in la qadimaa ay waajib tahay wujuubu taqdiim kaasoo waajiba iyo masaa'il khabarka in la qadimaa ay waajib tahay kanoo waajiba iyo masaa'il jawaasul amrayna oo jawaazulamrayn la odhanayo oo labada kaa doonto sidaa doonta u isticmaal lagu odhanayo jawaazulamrayn oo maalan haddaad doonto sidaasaad ku keeni haddaad doontana sidanaad ku keeni waa jawaazulamrayn saddexdaa suuro ayaynu ka hadlaynaa kaa u horeeya waa wujuubu taqdiim sow maaha wujubu taqdiim اkhabr agga wujubu taqdiim اmubtada wey kaas kanina waa wujubu taakhiir اmubtada kanina waa jawaazu اlamrayn saddexdaa suuro ayaan doonaynaa inaynu ka hadalno mubtadaho waajib xagga hore u maraya iyo mubtadaho waajib xagga dambe u maraya iyo labada wejiyoo banaanaado dhinacaa doonta aad marin karaysid haddaba maalan ila eg wujubu taqdiim اmubtade shan jeer ayay waajib tahay in mubtadaha xagga hore la mariya shantii jeer baan halkan ku arkaynaa wujuubu taqdiimi mubtadai mubtadahu xagga hore la mariyo waajiba waa idaa kaana mubtadau mubtaduhu markuu yahay mushtamilan mid koobsaday calaa maa lahu wuxuu u sugnaado sadrulkalaami hadalka bilowgiisu hadduu mubtaduhu ismulistifaam noqdo ka waran mubtadii baa istifaam erey su-aaleed buu mubtaduhu yahay waajib waa in xagga hore loo mariyo af carabiga waa mamnuuc erey su-aaleedka in hadalka laga bilaabo mooye in cid kale laga bilaabo man abuuka baan odhan aabbahaa waa ayo man abuuka mantaasi waa mubtade waana erey su-aaleed waajib bay ma odhan kartid abuuka man ma odhan karaysa abuuka man waa mamnuuc af carabiga waa inuu erey su-aaleedkani xagga hore marhaa isagoo mubtadaa man abuuka masmuka baad odhanaysaa magacaa mas'alada labaad idaa kaana almubtadau mubtaduhu markuu yahay iyo walkhabaru khabarkuba mutasaawiyeyni kuwa ku siman bilmacrifati macrifada mubtadihiiyo khabarkii ayaa macrifanimadii ku sinaaday mubtadiiya khabarkiibaa macrifanimada ku sinaaday eeg waxaa la yidhaha asalba mubtadiiya khabarka waa layska garanaya ka mubtadaha noqonaya ka khabarka noqonaya waxaana lagu garanaya ka acrafka a kolba kolba ka yar macrifada ku awooda badan ayaa mubtade la odhani ka yaro nakirada xigana khabar baa laga dhigi haddaba hadday sinmaan ka warran mubtadihi iyo khabarku dee lama kala garanayo kee mubtadaa ah, keese khabara ah. ilan way siman yihiin macrifanimadii sow maaha kolba ka horeeyunbaa mubtadaa ah. idaa kaana mubtadau mubtaduhu markuu yahay iyo wlkhabaru khabarku mutasaawiyeyni kuwa ku siman bilmacrifati macrifada kuwa ku siman sida zaydun akhuuka ereyga zaydun akhuuka ah zaydun horta macrifada waxa ugu macrifaysan eg macrifo haddaynu ka hadla yaa ugu macrifaysan baa la yidhaahdaa o damiirbaa ugu macrifaysan waa o yaa ku xiga calanbaa ku xiga yaa ku xiga ismu ku xiga ismu ayaa ku xiga ismu ku xiga xagga macrifada marka laga hadlayo yaa ku xiga ismi mawsuul baa ku xiga ismun mawsuul baa ku xiga ismun mawsuul yaa ku xiga muxallan bial ka asha wata ayaa ku xiga magaca asha wata muxallan bial haddaba culimo waxaan ka tegey eegeg mudaafkii baan ka tegey hantaasa horta tartiibka macrifadu waa nooca macrifo ugu macrifaysan baa lagu odhan dee bacda asmaa illaahi tacaala damiirka ayaa ugu macrifaysan yaa ku xiga calamka yaa imika ana iyo muxamed yaa yaa acrafa ana markaan leeyahay iyo muxamed markaan leeya yaa acrafa anadaa saraysa muxamedna waa martabada kusoo xigta wey calamku waa martabada kusoo xigtay calamka wey eeg martabada saddexaad waa ismu ishaaraha martabada afraad waa ismiga mawsuul martabada shanaadna waa muxalan bial haddaba almudaaf baan ka tegey iminka qalinka maa haysa qalin saw nakira maaha ereyga qalamihi qalamun saw nakira maaha waa nakiro wax shan jeer baan macrifo ka dhigi qalinkan oo markaan doono damiir baan u idaafayni oo waxaan odhan qalami qalinkii waa waa maanta macrifo waayo damiirkaasaan u idaafeeyey markaan doono haddana calan baan u idaafayni oo waxaan odhan maalan waxaan odhan qalamu muxamed qalamu muxamed baan odhan qalamu muxamed qalinkan iminka maxamed baan u idaafay markaan doono qalinkii ismu u idaafayn oo waxaan odhan qalamu haadaa hadda haadaa baan u idaafay markaan doono qalinkii ismi mawsuul baan u idaafayn oo waxaan odhan qalamuladii baan odhan qalamuladii haddana markaan doono al baan u idaafay mid sita oo waxaan odhan qalinkii qalaamurajuli baan odhan qalaamurajuli haddaba maadaama oo culimo qalinkii iminkaa mudaaf maa macrifo ma noqonin laakiin waxaan u idaafeeyey shantii mid kamida saw ma aha ilan nakiradu waxa markaa ay mudaaf noqotay macrifo noqonaysa waa shantaa mid kamida marka loo idaafeeyo culimo almudaaf martabaduu soo gelaya culimadu waa isu qabteen masalada waxay yidhaahdeen mudaafku kolba waa mudaafu martabadiisa uun u fiirsa hadda halkaa mudaafku kolba waa ayo martabadiisa bay yidhaahdeen mudaaf ilayhiga martabadiisa haddaba damiirkaa u sareeyey oo calamkaa ku xigay oo ismushaaraha ku xigay ismiga mawsuul muxalam bial haddii kolba waa mudaafka mudaafu ilayhiga looga dhigay martabadiisa aan idhaa qalamidaasi yay la martabo tahay qalamidaasi damiir waaya dee damiir baa loo idaafeeyey damiirkay la martabo tahay qalamu muxamed yuu la martabo yahay calamka alaamurajulina kii hanaad buu noqonaya saasay culimada qaarkood ku tegeen laakiin waxa loo badan yahay sidaa maaha waxa loo badan yahay qadinkani wuuu la martaba noqonaya mudaafku wuxuu la martaba noqonaya kolba mudaafun ilayhigiisa ilaa damiirka mooye masalada damiirka ah un mooye oo masalada damiirka ah haddii qalinka damiir loo idaafeeyo wuxuu la martaba noqonaya martabadii labaad calamka kolka waxay ka dhigan tahay masalada saasaa loo badan yahay waxaa lagu odhanayaa war mudaafku wuxuu la martaba yahay mudaafun ilayhigiisa ilaa in damiir loo idaafeeyo mooye haddii damiir loo idaafeeyo martabatu aani martabatulcalam buu imanaya kolka waxay ka dhigan tahay martabada labaad macrifada martabada labaad joogtaa waa saddex qaybood saddex qaybood saddexda qaybood maxay noqonayaan markaa waa calam waa kow mudaaf ayo mudaaf ayo loo idaafeeyey mudaaf ila alcalam mudaaf ila alcalam sow mudaaf ila alcalamuna martabadii calamka tegayn haye ka kalena mudaaf ka saddexaadna waa maxay mudaaf ila damiir eeg mudaaf ila damiir buu noqonaya eeg u fiirso waxaynu nidhi culimo labada qawle halkan ku jira alfahm horta shantan waan isla garanay inay sidan u kala carafsan yihiin waa waadix laakiin mudaafkan iyuu martabadiisa tegayaa baynu nidhi waxay idhaahdeen mudaafku mudaafu ilayhiga martabadiisubuu tegaya kolkaasi waxay ku leeyihiin qaninkani damiir buu la martaba yahay markaa ila damiir baa loo idaafeeye sidaa waxa ka fara badan in la yidhaahdo war afarta hoose ayaa mudaafku martabada mudaafu ilayhiga tegaya laakiin damiirka marka loo idaafaynayo damiirka kaa sare ee kowga marka loo idaafaynayo martabadii damiirka ma tegaya martabada calamku tegaya kolkaa martabada calamka imisaa isku qabanaya kaasiyuu martabada ayuu fadhiya kaasi qalamu maxamed markaa mudaaf il acala ma aha ma kooaad baa markaa macrifada mise saw laba maaha calamka laftiisuna muna laba ahayn mudaaf ila damiirna muna martabada labaad ahayn martabada labaad saddex waa soo hoosgelaya markaa waa calamkii iyo mudaaf ila calam iyo mudaaf ila damiir saddexdaasaa soo hoosgelaya intaa oo muqadime ah waxa igu kalifay labada nambar labada nambar inaan ogaano bal hadda labada tusaalahana igu kalifay tusaalahani muxuu ahaa tusaalahani waa zaydun akhuuka tusaalahani waa maxay zaydun saw calam ma aha zaydun waa calam waa martabadii ayo ayuu fadhiyaa martabadii labaad buu fadhiya tii labaad waa tii labaad dee damiirunbaa ka sareeya akuukana waa mudaaf ila damiir mudaaf ila damiirna martabadii ayuu fadhihi jiray may sidii loo badan yahay waa martabada labaad mudaaf ila damiir waa martabada labaad soo saa ma aha haddaba mayna sinayn zaydoo calama iyo akuuka oo mudaaf ila damiir mayna isku martabadii labaad ayna isla soo gelin mubtadiya khabarku haday isku martaba noqdaan kolba ka hore unbaa mubtade noqonaya si ay qaacidadeena aan ku noqdanno marka labaad idaa kaana mubtadau mubtaduhu markuu yahay iyo walkhabaru khabarku mutasaawiyeyn kuwa siman bilmacrifati macrifada hadaba waa inaan ognahay macrifada dee sida loo kala mudan yahay markaasaan tusaalaha fahmi karaynaa sida zaydun akhuuka oo kale qodobka saddexaad idaa kaana markay yihiin mubtadiya khabarku mutasaawiyeyni kuwa siman binakirati nakiranimada hadday nakiranimada ku sinmaanna waa sidoo kale sida afdalu minka kakaa fadliga badani afdalu minii annagu fadli badan yahay mubtadu waa afdalka khabarkuna waa afdalka mid kastiba hal buu sitaa musawiq oo minka ah kolka kolba ka horeeyunbaa mubtadaa qodobka afraad idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay jumla ficliya khabarkiibaa jumlo ficliyaa abarkiibaa jumla ficliyaa faaciluhaa faacilkeeguna waa damiirun damiir yacuudu u noqonayo ilaa nafsi mubtade mubtadaha naftiisu u noqonaya faacilkiina bes waajib buu agga dambe u maraya sida zaydun qaama imika awey mubtadihii waa zaydun awey khabarkiina waa jumla ficliyo qaama iyo faacilkeega qarsoona haddaba faacilka qaama muna damiir nafsi zayd u noqonaya ahayn huwa oo zayd u noqonaya waajib bay qaamadu agga dambe u mari haddii agga hore la mariyo zaydkiibaa faacili naga noqonayo mubtadanimadii ka baxaya zaydun qaama marka hada zayd keli waa mubtadi ugu jiraa meesha haddii laakiin qaamada la qadimo waa qaama zayd la yidhaha faacilnimo ugu jiraya kolkaas labadan jumlana macnahay ku kala duwan yihiin qaama zayd waxaa lagula hadlaa dadka caadiga ah ayaa qaama zayd hebel u kacay wey weeye zaydun qaamana waxaa lagula hadlaa dadka shakisan ayaa zaydun qaama lagula hadlaayo waxaa sababtu waa laba isnaad baa ku jira mubtadu isnaad buu u baahan yahay khabarka loo soo tiiriyo ficilka qaamihiina isnaad buu utaagan yahay faacil loo tiiriyo waa hadalkii laba jeer lagu hadlay ama dhaar oo kale ayuu noqonaya markaa masalada ugu dambaysa waa idaa kaana alkhabaru khabarku hadduu yahay maxsuuran mid la koobay biinamaa lagu koobay khabarkiibaa inamaa maxsuur ku noqday sida inamaa zaydun zayd qaa'imun waa mid taaganuun ow ilaa ow biilaa ama ilaa baa lagu koobay sida maa zaydun zayd ma aha ilaa qaa'imun mid taagan mooye wax kale insha allahu tacaala cashirkeennii bartaa ayuu inoogu egaanayaa wallaahu tacaala aclaa wa aclam